الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku jirnay kitaabkeena alcilaaju biاruqa min alkitaabi waالsunna ruqyada ama tufitaanka la isku tufayo kitaabka iyo sunnada oo la isku daweeyo ayaan maraynay kitaabkii mufiidka ahaa weeyaan sheekh saciid ibnu cali ibnu wahaf alqaxطaani xafidahu اllahu tacaala uu soo ururiyey alifay cudurro badan baan soo marnay iyo sida lagu daweynayo iyo qofka muslimka ah in laga doonayo inuu isku daweeyo kitaabka iyo sunnada cudurradan aan soo sheegnay hadday ku dhacaan sixirkii baa ka mida ishii baa ka mida murugtii baa ka mida warkutaalladii baa ka mida haddana waxaan soo gaarnay baabkan sheekhu uu ku tilmaamay waa baabka sideedaad weeyaan cilaaju lkarbi karbada iyo kurbada daweynteedii weeyaan alkarb macnaha waxaa laga wadaa alxusnu waalqamu weeyaan waa qofka waxyaabaha uu ka kurboodee haysta dhib baa kugu dhacay musiibaa kugu dhacday ama waxbaad ka cabsanaysaa maxaad ku daweynaysaa waa inaad alle subxaanahu wa tacaala u noqotayo dawadii aad ka raadisaa alkitaabu wasunna distress baa lagu magacaabaa qofka markuu ku dhaco rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxyaabuhu ku daweyn jiray waxaa ka mid a ah dikru llahi jala wacalaa allah subxaana wa tacaala oo la xuso cabdullaahi bni cabaas radia allahu canhu wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam yadcuu cinda alkarbi rasuulka alle sala allahu alayhi waaalihi wasalam kurbada markay ku dhacdo wuxuu ku ducaysan jiray laa ilaaha ila allahu alcaziimu alxaliim waa towxiidkii weeyaan laa ilaaha ila allah laa ilaaha wax la caabudo ma jiro oo xaq lagu caabudo ilaah ila allahu alle mooye alcadiimu allihii weynaaye alxaliimu dulqaadka badnaaye dadka u tura ee iska cafiya laa ilaaha ila allah rabu lcarshi alcadiim sidaasaad odhanaysa laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allah rabu lcarshi alcadiim carshiga weyn rabbigiisii uumaye markaa iska lahaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allaahu alle mooye rabu samaawaati samaawaadka rabbigoodii iyo warabu lardi dholalka rabbigoodii wa rabu alcarshi alkariim iyo carshigii wanaagsanaa rabbigii sidaasuu qofku ducaysanaya ibnu cabaas wuxuu leeyahy rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam murug markay ku dhacdayo kurbo markay qabato wax kale muusan samayn jirin dadka qaarkii kurbo markay qabato waa iska calaacalayaan waa dacwoonayaan qaarkood waxaa laga yaabaa dhib inay isu geystaan qaarkood waxaa laga yaabaa qadarkii inay wax ka sheegaan oo yidhaahdaan haddee waxaanoo dhan waxaasaa ii lahaa oo inaan ilaah u noqon laakiin rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam distresska wuxuu ku daweyn jiray dikru llaahi jala wacala ducaaul markaa karbi baa lagu magacaabaa xadiidka waa xadiid saxiixu albukhaari baa soo saaray wa muslimna xadiidka wuu wariyey sidoo kale rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam kurbadu markay ku dhacdo wuxuu saxaabadu bari jiray ama isagaba uu akhrin jiray ducadan soo socotee allahuma raxmataka arju falaa takin lii ilaa nafsii طarfata cayn waaslix lii sha'nii kullahu laa ilaaha ilaa ant allaahuma allow raxmataka naxariistaadaan arju rajaynayaaye falaa takin lii ha ii dhiibin oo ha ii tala saaranin ilaa nafsii naftayda arrimahaygo dhan naftayda ha u dhiibin darfata caynin ilbiriqsi haddaan naftayda umuurtayda ha u dhiibin wa aslix lii ilaahow ii hagaaji sha'nii amarkayga kullahu dhammaantii sha'nigaygoo dhan iyo shu'uuntayda rabbiyow ii hagaaji laa ilaaha ilaa ant laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye taasoo rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam saxaabada uu sheegi jiray abuu bakr ayaa xadiidkaas warinaya nufayc ibn اlxaariث radia allahu canhu dacawaat lmakruubi weeyaan xadiidka tirmidi baa soo saaray wاlxaakim waصaxaxahu wawaafaqahu dahabiy xadiidka waa saxiixo marka sheekh albanina wuxuu yidhi waa saxiix qofka muslimka dacooyinkaasuu ku ducaysanaya kurbo markay kugu dhacdo shiddo markay kugu dhacdo khawf iyo cabsi markay kugu dhacaan ilaahay u noqo towxiidka alle subxaanaه wa tacaala inaad waxiddo waad u noqoto ilaan waxa kugu dhacay bay ka timid maa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum waataan soo marnay sidoo kale rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam saxaabiga jaliilkee sacd bn abi waqaas wuxuu ka warinayaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuu yidhi dacwatu dinnuun id dacaa wa huwa fii baطni اlxuuti lam yadcu biha rajulu muslimu fii shayin qad ila stajaaba allahu lahu dacwadii uu ku ducaystay nebiyullaahi ayuub wadannuuni nebiyullaahi yunis aan idhaahdo dunnuun waxaa weeyaan yuunus weeyaan kaasaa laga wadaa laa ilaaha ilaa antuu yidhi laa ilaaha ilaa anta ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye subxaanaka nasahnaantaadee rabbiyow innii kuntu waxaan ahaa min aldaalimiin kuwa dulmiga sameeyaan ahaa nabulaahi yunis taasuu ku ducaystay subxaanaka laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin fanaadaa fi ulumaat an laa ilaaha ilaa anta wadannuuni id dahaba muqaadiban fadana an lan naqdira calayh fanaadaa fi اظulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min alaalimiin ducadaa wuxuu yihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam qof muslim ah kuma ducaysto ilaa allah subxaanaه wa tacaala wuu ka aqbalaa xadiidkani waa xadiid saxiixo tirmidi baa soo saaray kii hore abu dawuud baa soo saaray iyo axmed waxasanahu اlalbaniyu fii irwaaءi اlqaliil xadiidkan dambena tirmidi baa soo saaray iyo alxaakim wasaxaxahu wawaafaqahu dahabiy albanina saxiixu tirmidi ayuu xadiidka ku saxiixiyey oo waa xadiid saxiixa facalaa kulli xaal intaasoo dhan waxaan arkaynaa kurbo markay kugu dhacdo wax kale laguma daweeyo dhakhtar lacag ha isaga dhammaynin oo ha odhanin meeshaas ay xanuunaysa waxaas ay ugu dhacay lacag unbaa lagaaga dhammaysan murug hadday kugu dhacdo ama maalkaagiiba wax soo gaareen awlaadaadiibaa wax soo gaareen adduunyadaadiiba wax soo gaareen murug baa ku imanaysa soo maa allah subxaanaه wa tacaala u noqo sidoo kale rasuulkeena sal allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahu allahu rabbii allahu rabbii allahu allah allaahu alle rabbii rabbigayga weeyaan laa ushriku bihi shay-a alle subxaana wa tacaala u sharig yeeli maayo wax yarna allah subxaana wa tacaala ugu sharig yeeli maayo ducada rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu baray asmaa bintu cumays buu baray radia allahu canha saxaabiyadda lagu magacaabo waxay ka mid ahayd almuhaajiraat aluulaa bay ka mid ahayd waa haweenkii ugu horreeyey alla subxaana wa tacaala dartii u hijrooday ee xabasho aaday bay ku jirtay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi iyadaa odhanaysa rasuulku wuxuu igu yidhi alaa ucallimuki kalimaatin taquuliinahunna cinda alkarbi miyaanan ku baraynin ama ma ku baraa asmaayay ducaad akhriso kurbo markay kugu dhacdo dhib markuu kugu dhaco haabay tidhi rasuulkeena sal allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi quulii waxaad tidhaahdaa allaahu allaahu rabbii alle rabbigayga weeyaan laa ushriku bihi shaya ducada akhri asmaa markaa saxaabiya jaliila ayay ahayd radia allaahu canha awalan markii ugu horreysay waxaa guursaday jacfar ibn abi aalib waxay u dhashay cabdullaahi waa kan ka shahiiday radia allaahu canhu kadibna waxaa guursaday gadaashii abubakar asidiiq baa guursaday shaykhu lmuhaajiriina walansaar ayaa guursaday kadibna bakr markuu geeriyooday radia allaahu canhu caliya bni abi aalib baa guursaday intaasoo dhan baa ma aragtay isu martay waa haweentaa ay guursadeen saddex saxaabi oo jaliil ah ayib rasuulkeena sal allahu alيh waslm asmaa markaa taasuu baray radia allahu canhu ayib cilaaju lmariidi qofkii jiranaa dawaynta uu dawaynayo linafsihi naftiisa qofka muslimka ah cudur baa ku dhici kara wuu jiranayaa haddaad jirrato waxaa la doonayaa sunnada hadda adiga inaad isku dawayso shardi ma haddad inaad u yeerato ama qur-aan lagugu akhriyo adkaar lagugu tufo ama cilaaj inaad tagto meelaha la furaya dadka lagu daweeyo inaad tagto shardi ma ah haddaad jirato adiga isticmaal sunnadii qur-aankii isku tuf ah axaadiidtii isku akhri taana waxaa ku tusayaa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam saxaabada waa kan bari jiray markay xanuun sheegtaan waa kan u tilmaami jiray waxyaabaha la daweeyo cumaan ibn abilcaas radia allahu canhu waa kan soo marnay wuxuu ku yidhi xadiidkan isagaa warinaya dac yadaka gacantaada waxaad saartaa cala aladii ta'allama min jasadika meesha ku xanuunaysa jasadkaaga gacantaada saar waqul waxaad tiraahdaa bismi illaahi dheh alaaan saddex jeer saddex jeer baad odhanaysaa waqul waxaad tidhaahdaa sabca maraatin toddoba jeerna waxaad tidhaahdaa acuudu billaahi ilaahay baan waxaan magan gelayaa rabbi baan magan gelayaa acuudu billahi allaan magan geli wa qudratihi awooddiisaan magan min shari maa ajidu shari maa sharka aan ajidu helayo wa uxaadiru iyo sharta aan ka cabsanaya igu soo socotay iyo midda hadda joogtaan ilaah ka magan arrinkaa waa la tajribeeyey dad badanoo waxaa jira lagu sameeyey oo ku caafimaaday allah subxaanahu wa tacaala uu ku caafiyey naftaada markaas sidaasaad isku daweynaysaa sabca maraatin in badan baan soo marnay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam toddoba jeer sheegaya culammadu waxay leeyihin khaasatan ibnulqayim aljawsiya raxmat ullaahi tacaala caleyh kitaabkiisa ibiga wuxuu leeyahay wa amaa khaasiyatu sabci wuxuu leeyahaa fainaha qad waqacat qadaran wa sharca qadar ahaan iyo sharci ahaanbo toddoba in la tilmaamo way dhacday buu yidhi sharcigana waa lagu sheegay qadar ahaanna alle subxaana wa tacaala waxyaaba uu qadaray baa jirta wuxuu yidhi fakhalaqa allahu samaawaat sabca ilaahay samaawaatka toddobuu ka dhigay waalardiina sabca dhulalkana waa toddobo waalayaamu sabca maalmaha la xisaabsadana waa toddobo beri walinsaanu kamula khalquhu fii sabcati adwaar insaankana khalqigiisa wuxuu maray toddoba wuu soo maray ayib intaasoo dhan buu sheekhu sheegay washaraca allahu subxaanahu licibaadihi aawaafa sabca awaafka kacbada la awaafayo waa toddobo wasacyu bayna asafa walmarwa sabca safa iyo marwe inta la soconayo waa toddobo waramya aljibaari waramna aljimaari sabcan sabca jibaarta maalan mina ku taalla jamrat alcaqaba iyo wusطaa iyo suqra marka la tuuranayo toddoba dhagax baa lagu tuurtaa wa takbiiraat اlciidayni sabcan fi اluulى ciidda marka la takbiiranayo waa toddobo owlaadda sidoo kale wuxuu yidhi markay toddoba gaaraanna salaadaa la amra rasuulkeena sal اllahu alay waslam waa ka yidhi muruuhum bisalaati lisabcin arrimahaasoo dhan buu sheekhu sheegay marka toddobada wuxuu yidhi khaasiyay leedahay oo sidaa aawadeed marka adkaarta aad akhrinayso oo aad hadda isku tufayso waa inaadan toddoba ka badin hadday ka badato waxa weeyaan maadan nasiibin sida rasuulkeena sal alla alay slam uu tilmaamay inaad xisaabtaa la rabaa kow labo saddex bismillaah inaad tiraahdo toddoba jeerna bismillaah acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajid wa uxaadir waa inaad toddoba jeer tiro haddaa allah subxaanah wa tacaala sidoo kale wuxuu yidhi qowmkii markuu halaagayay caad sabca layaalin toddoba habeen buu marka cadaabtii socotay ah, riixdii iyo dabeeshii taasay ku socotay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam qowmka markuu habaarayay sidoo kale ilaaha wuxuu yidhi markaa qowm buu habaarayay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ah, adducaa cala lmushrikiin min xadiid ibni mascuud sida bukhaari ku soo aroortay ilaahu wuxuu yidhi qowmka dushooda waxaad yeeshaa bisabcin ka sabci yuusuf nabiyullaahi yuusuf toddobadiisii oo kale sabca siniina da'aban famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbuli ilaa qaliila mima ta'kuluun soo ma ahayn taasoo toddobu ku habaaray rasuulkeena sal allahu calayh wasalam sadaqada sidoo kale wuxuu yidhi wasanaabil allatii ra'aahaa saaxibu yuusuf sabcan ra'aytu sabca sanaabila soo ma fii kulli sumbula inii ra'aytu sabca sumbulaatin khudri waa qora yaabisaad soo maaha toddobuu arkay nabiyullaahi yuusuf wasiniin allatii zaracuuhaa da'aban sabca toddobadii sane ay wax beeranayeen waa toddobuu yidhi sadaqadana sidoo kale wuxuu yidhi ibnuqayim waa la labalaabaa ilaa sabca miati dicfin ilaa adcaafin kaiira toddoba boqoloo jeer baa lasii labalaabaa oo toddoba unbay ku saabsantaa waxoo dhan marka toddobada in la isku tufo ama faatixadoo toddobaah ama ducadanoo toddoba ah oo ah wax sugan buu sheekhuu leeyahay waxyaabo badan buu allahna subxaana wa tacaala tilmaamay qadar iyo sharcina way ku dhacday uu leeyahay marka qofka doonaya inuu isdaweeyo wuxuu isku dawaynayaa adkaartaas isku dawaynaya toddoba jeer cilaaju lmariidi qofkii jiranaa dawayntiisii la dawaynayey ee lagu tufayey fii ciyaadatihi marka la booqdo qofka muslimka wuu jiran yahay gurigiibaad ku booqatay ama hosbitaalkiibaad tagtay ood ku booqatay waan soo marnay fadliga ay leedahay qof muslima in la booqdo markaad sii socotana malaa'ig baa kuu ducaynaysaa beer jannaad ku sii jirtaa ilaa aad u tagto qofkii jiranaa toddobaatan kunoo malag baana kuu ducaynaysaa sii socodkaaga iyo soo socodkaada qofka muslimkoo la ziyaarta rasuulkeena sal allahu calayh wasalam sidoo kale wuxuu sheegay ilaahay baa wuxuu odhanayaa maridtu falam tacudnii xadiis lqudsigii cabdii addoonkaygow waan jirradayo imaadaan soo booqan addoonkii waxuu odhanaya rabbiyow sideen kuu soo booqanayaa markaasuu yidhi allah subxaanaه wa tacaala calimta ana cabdii fulaan marid falam tacudhu falow cudtahu lawajadtahu cindii waxaad ogaatay addoonkayga hebel inuu jiran yahay oo booqanin haddaad isoo booqan lahayd agtiisaad iga hellahayd buu yidhi allah subxaana wa tacaala waa xadiisulqodsiyo saxiixa ah. dadkoo la booqdo way fiican tahay marka marka la booqdo maxaa loogu ducaynayaa rasuulkeena sal allau alay wasalam wuxuu yidhi maa min cabdin muslim qof muslima ma jiro yacuudu mariidan qof jiran booqanaya lam yaxdur ajalahu uusan markaa soo xaadirin ajalkiisii ajalkiisii uusan imaanin haddaad booqato fayaquulu markaa akhriyo yidhaahdo ugu duceeya sabca maraatin toddobadii jeer fiiri ha ka badinin toddoba jeer ugu duceeya as'alu llah allan weydiisan alcadiima allihii weynaa raba alcarshi alcadiimi carshiga weyn allaha iska lahaa ee uumay an yashfiyaka inuu ku caafiyaan weydiisanayaa ilaa cuufiya qofkaa waa la caafiyaa buu yihi rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam bal u fiirso ziyaarada fadliga ay leedahay iyo ducadaasoo la akhriyo dadka jiran ha la booqdo ducadaana ha lagu akhriyo marka la booqdo dadka qaarkii waad aragteen haddee dhaqan kalea la qaatay qofkii marka loo tegayaba laga yaabee inay ubax iyo wax loo geeyo ma aragti ama raashin uu baahnayn baa loo sii qaadi inaanan qur-aankii lagu akhrinin oo adkaartii lagu akhrinin baa dhici karta fa calaa kulli xaal qofka muslimka marka la booqdo sidaa ha la sameeyo xadiidka cabdullaahi bni cabbaas baa rasuulka sal allahu calayh wasalam ka warinaya waa xadiis saxiix oo tirmidi baa soo saaray waa abu daawuud wa saxaxahu alalbaaniyu fii saxiixi tirmidi wa saxiixi aljaamic asagiir ayuu ku saxiixiyey cilaaju lqalaqi walwalkii dawayntiisa ayuu u baab yahay waalfazaci iyo naxdintii fi nnawmi hurdada dhexdeeda lagu naxo dad waxaa jira habeenkii warwaraya ama walwalayoon seexanaynin hurdada markay galaanna naxayoo soo boodaya ama afkay ka hadlayaan ama qaarkood waa cararayaan waa la soo qabanayaa dadkaa sidee lagu dawaynaya arrinka hadday dhacdo ayib qalaqa waxaa lagu magacaabaa waa shucuuran caaman bilhammi waalkhawfi min shayin mucayan qofka waxa weeyaan inuu dareemo murug iyo inuu ka cabsado shay khaasa ah, inuu ka cabsado dadka qaarkii habeenkii markay seexanayaan baa waxay leeyihin habeen kasta waxaa ii imaanaya waxaasaan arkaya qaarkood nalka waxaa laga yaabaa inaynan daminin oo yidhaahdaan waa cabsanayaay qaarkood waxaa laga yaabaa inaynan keligood seexan karin in lala seexdo mooye sidee lagu daweynaya arrinka hadday dhacdo wlfazaci fi اnawmi fazaca allahna subxaanaه wa tacaala waa kan qur'aanka ku sheegay laa yaxzunhum اlfazacu اlأkbar wtatalaqaahum اlmalaa'ika hada ywmkm اladii kuntum tuucaduun cabdullaahi bn camr bn اlcaas radi allahu canhuma baa xadiidkan warinaya rasuulkeena sal allahu alayh waaalih wasalam wuxuu odhan jiray qof warwar qabo hadduu arko ku tufi jiray ama saxaabaduu baray inay warwarka u isticmaalaan ama dadka qaba ay ku tufaan oo ku akhriyaan acuudu waxaan magangeli bikalimaatillaahi taammaat kelimaadka ilaahaya taamka ah waan soo sheegnay qur'aanka weeyaan ayaa la yidhi qaar waa kutubta alle subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey min qadabihi alle subxaanahu wa tacaala caradiisaan ka magangelayaa wa ciqaabihi alle subxaanahu wa tacaala ciqaabtiisa ayaan ka magangelayaa wa shari cibaadihi iyo addoommadiisa shartoodaan ilaahay ka magangelayaayo kelimaadkaas ayaan xir isaga dhigayaayo isku awdayaa oo isku ilaalinayaa wa min hamazaati shayaaiin iyo shayaaiinta waswaaskooda ayaan ilaahay ka magangelayaa kelimaadkiisaan magangelayaa wa an yaxduruun iyo shayaaiintii inay ii yimaadaan oo i waswaasiyaan fii cibaadatii wa salaatii wa nusukii inay shayaaiintii ii yimaadaan oo ay waswaasiyaan baan ilaahay ka magan warwarka taasaa lagu daweeya qofka marka habeenka hadduu soo boodo oo uu sheekaynayo uu markaa isla hadlayo markuu soo kaco arrinkaa ha loo sheego ama adiga haddaad joogto ducadan ku akhriya acuudu bikalimaati illaahi taamaat min radabihi waciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiin wa an yaxduruun taasaa lagu ducaynaya xadiidka waa saxiix weeyaan abu daawuud baa warinaya waxasanahu اlalbaniyu fii صaxiixi tirmidi cilaaju اlxumaa qandhada dawaynteedii ayuu markaa baab u yahay alxumaa waa suطuucu اlxari baa lagu magacaabaa kulaylka weeyaan badan iyo qandhada badan ee jidhka ka soo baxaysa irtifaacu xaraarati اlbadan weeyaan alxumaa badanaa maxaa keena qandhada waxay leeyihin jermis jirka ku jira ayaa soo baxaya qofkii jermkii dhiiggiisiibaa waxaa jerms baa gelaya wixiibaa waxay doonayaan kor inay u baxaan dadka qandhada markaa markay ku dhacdana kulaylkoodiibaa kor noqonay jirka waxaa jira kulayl loogu talagalay hadduu batana markaa waxay noqonaysaa qandhay noqonaysaa mustawa oo abiiciga ah oo la doonayo qofka kuleelkiisa inuu gaaro waxa weeyaan percent weeyaan inuu yahay boqolkiiba inuu soddon iyo toddobo point three boqolkiiba kuleelkiisa qofka inuusan dhaafin hadduu dhaafo qofka qandhahaysa waa in la daweeyo diinta markaas sidee ku daweysay sunnada rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam sidee lagu daweynaya qofka qandho markay ku dhacdo qandhadana xaggay ka timaadaa qaala nabiyu sal allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi alxummaa qandhada min fayxi jahannama jahannamo waxa weeyaan hurkeedii weeyaan iyo kulaylkeedii weeyaan ee markaad aragtaan qof qandhaysan fa abriduuhaa waxaad ku qaboojisaan bilmaa'i biyo ku qaboojiya qofka hadduu qandhaysan yahay biyaa la siinaya takhaatiirta hadda aad bay u isticmaalaan laakiin africo kale in badan waad aragteen qofka qandho marka lagu arkabo antibiotic iyo daawooyin badan iyo xaniin jabiya waxbaa la soo siin laakiin takhatiirta kale adduunyada meelaha qaarkood maantao dhan waxaa lagu leeyahay biyo si ama uqubay baa lagu leeyahayo meel qabowgee qandhadii dawo laguma degdegaya lagama yaabo waa rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam cabdullahi bni cumar baa ka warinaya qandho markaad aragtaan wuxuu yidhi biyo ku daweeya ama qofkii biyo badan baa la siinayaa qadhadii way degaysaa ama waa loo qubaynayaayo biyihii baa loogu qubayn taasaa la samaynayaa jaraafiimtii iyo markaa jermiskii oo dhan infectionkii oo dhan wuu baaba'ayaayo wuu dhimanaya sidaasuu leeyahy rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam faabriduuha waxaad ku qaboojisaan bilmaa'i biyo ku qaboojiya xadiidka albukhaari baa soo saaray wa muslimna wuu wariyey raxmat ullaahi tacaala calayhim albukhaariyi muslim waa labada kitaabee ugu saxiixsan ee dadka muslimiinta gacantooda ku jira waa albukhaari wa muslim waa kitaab aad iyo aad kutub loo weyneeyo oo qofka muslimka ah haddii la yaraa xadiidkan bukhaari buu ku jiraa ama muslim buu ku jiraa waxaa la doonaya inuu yidhaahdo facala ara'si walcayn madaxa inuu saarto uu ku dhaqmo sida aawadeed baa culamada qaarkood haddaa waxay yidhaahdeen xadiidka waxyaabaha lagu daciifiyo waxaa ka mid ah haddii saxiixaynka uusan ku jirin xadiidka saxiixaynka haddii laga waayo daciif wuu noqon karaa laakiin saxiixaynka maa sha allah culummadu waxay isku raaceen bilitifaaqi inay labada kitaab saxiix yihiin xadiidka markaa saxiixaynka warinaya sidaasaa lagu daweynayaa qandhadii yaanan lagu degdegin daawada ilmaha yaryar sidaa darteed waxay u keentaa ilmaha iyagoo qandhaysan marka dawooyin badan la siiyo ilmihii waxaa laga yaaba qaarkood inay cudur ku noqoto antibiyootigii la siiyey cirbad baa lagu durayaa lugtii baa laga yaabaa inay qallasho daawooyin kalaa la siinayaa ilmihii dhegihii baa laga yaabaa inay beelaan qaarkood indhehay ku beelaan qaarkood beerkooda wax gaaraa marka antibiyootig badan la siiyo khaasatan ilmaha qandhada u badan marka hore yaanan dawo lagu degdegin biyaha ha lagu shubo ha la siiyo ha la cabsiiyo cilaaju lascati wladqa cilaaju lascati qaniinidii dawaynteedii ayuu u baab yahay walladqati iyo qaniinkii waa isku mid weeyaan lascada iyo ladqada waa isku mid weeyaan lascada badanaa maska yaa loo isticmaala waxyaabaha dadka qaniina ladqadana waxaa lagu magacaabaa waxyaabahan maalan ciddida iyo wax ku muda sida dubqalooc oo kale wax ma qaniina soo maaha waxbuu kugu mudayaa taasaa loo isticmaalaa sidee lagu daweynaya sida hadday dhacdo qof baa masqaniinay ama dubqallooc ama hangaro laamuday sidee lagu samayn rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam dawooyinkan soo socdaa ka sugan oo la doonayo in badan in la isticmaalo tuqra'u qofkii waxaa lagu akrini faatixatu lkitaabi faatixadii kitaabkaa lagu akhrinayaa waa kaan soo marnay xadiidkii abu saciid ninkii boqorka ahaa markii la qaniinay oo dadkii u yimaadeen martigelin waayey waa ka yidhaahdeen ade xoolana siiya ninkaan odag waxbaan ku tufaynay waatay faatixada ku akhriyeen qof haddii la qaniino markaa faatixatlkitaab baa lagu akhrin alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alraxmaan raxiim maca jamci lbusaaqi iyadoo candhuuftii la jamcinayo oo markaa candhuuf lagu tufayo wa taflihi waxaa lagu tufi candhuuftaa markaa cala lasca meesha la qaniinay ayaa lagu tufaya meesha muuqata ee uu ku yaallo maskii iyo waxay qaniina afkiisa ay ku yaallaan meeshaa lagu tufaya qofkan insha allahu tacaala waa caafimaadaya xadiidka albukhaari baa soo saaray kitaabu ibi baabu ruqyat اnabiyi sal اllahu alayhi waalih wasalam rasuulkeena sal allahu alayhi waalih wasalam sida uu markaa u daweyn jiray sidaasay tilmaameen culammadii hore hadda ibnuqayim wuxuu leeyahay qaala saaxibu qanuun alqaanuun fi ibi waxaa iska lahaa waan soo sheegnay eh, ninkii odagaa iska lahaa alqaanuun fi ibi yaa iska leh ibnu sina ayaa iska leh wuxuu yidhi qofka markuu wax qaniino ibnu sina waxa weeyaan candhuuftii baa la soo qaadayaa qofka faatixada markuu akriyo kadibna meeshii baa lagu tufaya sidaasoo kaleu tilmaamay ah ayib sida kale haddana lagu daweynayo qofkii waxay ku dhacaan ama wax qaniinaan sida cabdullaahi bnu mascuud uu warinayo rasuulkana sal allahu alيh wasalam uu sameeyey yumsaxu calayha bimaa'in meeshii waxaa lagu masaxayaayoo lagu dhaqayaa la qaniinay dusheeda bimaa'in biyo iyo wa milxin cusbo cusbo iyo biyaa meesha lagu dhaqi maca qiraa'ati qul yaa ayuha alkaafiruun baa lagu akhrinayaa waalmucawidatayni iyo labadii tacwiidaada ilaahay lagu magangeli jiray qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas iyo qul yaa ayuha alkaafiruun riwaayaad kale waxay tilmaamayaan milixda iyo in la isticmaalo ma aragtay qiraa'at almucawadatayn keliya qul yaa ayuha alkaafiruun ku dari maayaan riwaayaad qaarkood facalaa kulli xaalin xadiidka abaraani baa soo saaray fi lmucjam aلصagiir waxasana isnaadahu alhayami fii majmaci zawaa'id buu xasan kaga dhigay wasaxiixahu اlalbaniyu fii silsilati alaxaadiid asaxiixa sidaasaa la samayn qaabka horena waa la samayn karaa tan labaad ee aad samaynaysana waxa weeyaan milix iyo waxaad soo qaadaysaa biyo meeshii baa lagu dhaqayaa kadibna qul yaa ayuha alkaafiruun iyo walmucawadatayn baa lagu akhrinayaa sheekhu wuxuu yidhi baabkan waa baabka afariyo tobanaad cilaaju lgadabi carada dawaynteedii ayuu halkan u baabiyahay cilaaju lgadabi carada dawaynteeda yakuunu waxay ahaanaysaa buu yidhi sida lagu dawaynayo biariiqatayni laba jid baa lagu daweeyaa qofka hadduu caroodo caradu waa shay xun qofka muslimka waxaa la doonaya inaad caradaada awalan celiso oo aada caburiso waalkaadimiina algayda kuwa caradooda markaa caburiya oo celiya ilan caduu shayطaan bay ka timid markaad carooto haddaad fuliso waxyaabo badan oo marka aan la mahadinaynin oo aad ka shallayso ayaad samayn doontaa markaad carooto in lasdejiyaa la rabaa sheekhu wuxuu leeyahay marka carada waxaa lasaga baabi'iyaa laba jid baad ku baabi'in karta haddaad carooto aariiqu اlwal sida ugu horeeya carada lasaga ilaaliyo waxa weeyaan alwiqaaya inaad carada iska ilaaliso waxyaabaha carada keena wataxsulu arinkaana waxay ku dhacaysaa buu yidhi in carada laga fogaado biijtinaabi asbaabi alqadabi waxyaabaha carada keen oo dhan inaad ka fogaato maxaa ka mid a wa min haadihi alasbaab waxaa ka mid a alkibru kibirka ka mid a qofka haddaad aragtaan inuu caro badan yahay kibir baa ku jira ilaan qofka muslimka waxaa la rabay inuu tawaaduco haddii laga gardaran yahay wuu sabraa isagana dadka ma gardarayso kibirka iska ilaali alle subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi alkibriyaau ridaa'i wاlcadamatu izaari faman naasacanii shayئa minhumaa cadabtuhu alle subxaanaه wa tacaala sifaadkiisa weeyaan halayska ilaaliyo wاlإcjaabu bالnafsi iyo qofka naftiisa inuu la yaabo oo naftiisa unbaa saxsan dadka adigaa ka fiican inaad soo aragto dadka adigaa ka cilmi badan dadka adigaa ka caqli badan dadka adigaa ugu nasab fiican dadka kalena waa eber qofka taa markay ku dhacdo isagana cara iskama ilaalin karo ila niyasitaan baa ku jira qof kastoo la hadlo wuxuu malaynaya qof ka hooseeya alicjaabu binafsi rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi waxyaaba uu sheegay baa jira oo qofka arrimaha haddii la arko inuu qof kastoo naftiisa um ilaaliyo waxaa ka mid a ah icjaabu اlmari linafsihi haddaad aragtaan dadka oo markaa qof kasta naftiisa ay cajab gelinayso calayka bikhaasati nafsika naftaada ku dadaal sida u badbaadin lahayd zamanka haddii la gaaro zamankaana wuu badan yahay nacuudu biاllaahi min dalik qof kasta isagaa naftiisii wax kasta ah isagaa isla saxan waa right man wax kasta isagaa ku saxsan khalad maba geli karaba alicjaabu binafsi wاliftikhaaru iyo in layska ilaaliyo faanka aliftikhaar bilansaab maalan qabiilkoo lagu faano inuu yidhaahdo qofka aniga reer hebel baan ahayo sidaasaan nahay sidaasaan samayn jirnay dadkoo dhan annagaa maaragta madaxa ka garaaci jirnay waa ka sarraynaa nalama gaaro dhib noolama geysto aliftikhaar khaasatan waxa ugu daran qabiilkoo lagu faano arrinkaa iska ilaaliya kibir bay keenaysaa waxay keenaysaa qofka inuu caroodo caradiina markaa inaad waxun ku samayso waa waxyaabaha carada qofka ka ilaalinaya iftikhaar inuu iska ilaaliyo walxirsu lmadmuum iyo xirsiga mamanaanta qofka inuu maman yahay almadmuum kaasoo aan la jeclaysan wax kasta wuxuu rabaa inuu isagu helo dadaal adi waxaad rabtaa inaad business kasta keligaa inaad haysato lacag keligaa um inaad haysato gaariga ugu fiican keligaa inaad haysato xirs cala dunya dadkao dhan markaa waad yeesaysaa markaada waxaad leedaha war kuwaan maxay soo maaha ninka gaariga nooca wata oo guriga nooca ku jira oo busineska nooca ka shaqaystee jidka miiska uu yaalle waxaa iibinaya ma ninkaas ala hadli kara aniga kibir bay kuu keena haddii wax laguu sheegana ma qaadanaysi waxyaabaha qodobkay keenaan markaa wاlmisaaxu iyo kaftanka badane fii kayri munaasabatin munaasabad la'aan iyo dan la'aan kaftanka mar kasta la kaftamo isagana wuxuu kuu keenaya carow kuu keenaya waxaa laga yaaba qof baad la kaftami jirtay adigana wax kastaad ku dhihi jirtay markaa soomaalin wax yar kugu yidhi waabaad xanaaqdayba waa inaad cadaramaha ruxuleeni adigoo markasta sokaad waxay ugu ohan jirtay waad siday ugu samaysay wax yar aan ku ihi miyaad maaragtay ka caroonaysaa anigoo kula kaftamayey kaftanka markaa in la iska ilaaliya rasuulkeena sal allahu alay wasalam waan soo marnay wuu kaftami jiray laakiin xaquu ku kaftami jiray arrimahaasoo dhan in la iska ilaaliyo waxay keenaan caraday keenaan alicjaabu binafsi idaa ra'ayta shuxan muطaacan wahaban mutabac waicjaabu اlmar'i binafsihi facalayka bikhaasati nafsik wuu yii rasuulkeena sal alla alih wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum marka lagu dhaqmayo weeyaan laa yadurukum man dalla ida htadaytum marka la arko shuxan mutaacan bakhaylnimo la ateecay wa hawan muttabac hawadoo la raacay qof kasta wixii uu jeclaysto inuu sameeyo waicjaabu lmari binafsihi qofkiina waxba loo sheegi karin wlmisaaxu fii ayri almisaaxu fii hayri munaasabatin wاlhazl iyo markaa hasalka ciyaarid iyo jeesjeeska in layska ilaaliyo dadkan lagu jeejeysin waxyaabaha carada keena weeyaan wamaa shaabaha dalika iyo wax waxyaabaha waxaa la midka ahoo dhan in laga fogaado soo ma rabtid cara inaad ka fogaato arrimahan oo dhan iska ilaali ha kibrin ilaahay baa kibir iska leh walaa tamshi fi lardi maraxa alicjaabu binafsi naftaada yeena ku cajabgelinin aliftikaar dadka hayasin oo hafaanfaanin alxarus almadmuum dadaalid markaa aad iyo aad u xunood ku dadaashay iyo tartan aad gashana iska ilaali wاlmisaaxu fii hayri munaasaba iska ilaali sidoo kale kaftanka dheeraadka in la dhaho qofkan waa qof xifaalta badan xifaaltankiisa aad u badan iyo kaftankiisaa badan waa laga fiicay kaftanka waa in la yareeyo arrimahaasoo dhan wuxuu yidhi sheekhu haddaad ka fogaato caro ku iman mayso ariiqa markaa lagu daweeyo carada laisaga ilaaliya arrimahaasoo dhan kow iska ilaali aariiqu aani ariiqa labaad waxa weeyaan alcilaaju in la daweeyo idaa waqaca alqadabu caradii markay dhacdo waabaad carootayba waad carootay arrin baa lagugu sameeyey aad iyo aad baad uga carootay maxaad samaynaysaa arrimaha carada markay kugu dhacdo ama ku qabato lagu dawaynayo wuxuu yidhi wayanxasiruu fii arbacati anwaacin afar shay baa markaa lagu soo koobayaa markaad carooto sida lagu daweeyo kow midda koowaad alisticaadatu biاllaahi min ashayطaani اrajiim shayطaan ilaah in laga magan galo waad carootay saaxiibkaagii muddada badan aad wada shaqaynayseen ma maalin maalmaha ka mida usha ka dhacday waxbuu kugu sameeyey waad u carootay waxaad tidhahdaa acuudu billaahi min ashayطaan اrajiim xaaskaagii ilmaha kuu dhashay tobanka ilmood iyo sagaalkii toddobada oo labaatanka sana aad wada joogteen baa maalin wax yar ma aragtay sanberiira xootay waa inaad tidhaahdaa acuudu billaahi min ashayطaan rajiim ha u qabanin rasuulkeena sal allahu alayh wasalam arrinkaa wuu amri jiray maalin maalmaha ka mid a ninbuu wuxuu arkay indhaha soo baxeen oo aad iyo aad u carooday rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi waxaan garanayaa qofka sida u muuqda kelimo hadduu dhehi lahaa waxyaabahan u yimid oo dhan ay ka tegi lahaayeen hadduu dhihi lahaa acuudu billaahi min ashayaan arajiim waxaasoo dhan way ka tegi lahaayeen ninkii baa loo sheegay waxaa la yidhi sidaasuu rasuulka leeyahay wuxuu yidhi lastu bimajnuun nimaayo wuxuu yidhi iga taga ma waa lii acuudu billahi oran maayo isticaadadu markaa way fiicanta ayib tan labaadee la samaynayana ee qodobka lagu daweeye markuu kugu dhaco alwuduu'u weeyaan in la weysaysto maxaa yeeley carada waxaa keena shayaan shayaanna maxaa ka adag maadaama dab laga uumay maxaa lagu damiyaa biyaa lagu damiyaa soo maaha weysayso kadibna waad caafimaadaysaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuu amri jiray qof hadduu caroodo wuxuu dhihi jiray tawada midda saddexaad ee carada lagu daweeyo taqyiiru lxaala qofka waa inuu bedelaa xaaladii allatii calayha alhadbaanu qofka xaaladii uu ku sugnaa inuu bedelo weeyaan maala biljuluusi hadduu taagnaa inuu fariistaa la rabaa aw ildijaaci ama wuu seexanayaayo dhinacuu dhulka dhigaya hadduu fadhiyey aw ilkhuruuju ama meeshii uu ku jiray buu ka baxaya meesha xafiis hadday ahayd guriga hadduu ahaa qurfatu noom hadday ahayd berruumka haddaad ku carootay waxaa la doonaya inaad ka baxdood fadhiga aado caradii waad way kaa tegaysaa haddaad taagneed fadhiiso haddaad fadhidayna dhinac u seexo aw ilkhuruuju in laga baxo aw ilimsaaku ama qofkii inuu reebto can ilkalaami hadalkii inuu reebto waad hadlayseen qofkii baad doodayseen waad carootay bis hadalkaagii jooji shub iska dheh hadalkaaga hadal kale ku darin ilaan hadalka wuu sii badanaya haddaad sii wado kadibna waxaad ku hadlaysaa waxyaaba ilaahay carageliya qadobkaagii maalan kugu sii wada kugu sii khasbaya inaad ficil samayso inaad gacan qaado qofkii kaa horjeeday ee ku carageliya inaad dhib u geysataa dhici kara ama hadalka haddaad sii wado qowl inaad ku hadasho oo aad tidhaahdo haweenkii kula joogtay oo ilmahaaga korinaysay oo cashada maanta kuu soo dhigtay oo biyihii lagu qabaysanaya kuu diyaarisay oo sariirtii kuu goyshay inaad tidhaahdo hadal haddaad sii wado saddexdii baan ku siiye gurigayga bax gurigiinna aad way dhacdaa soomaa in badan baa culimmadu loo imaadaayoo lagu dhaha markaa haddee waan caraysnaayo arrinkaana waa iga dhacday maxaa sameeya carada markii hilmaamo kadib uu sidaa leeyahy marka hadalka ha la reebto meesha la jooga ha laga baxo ha la fariisto oo hayra daalika ama arrimahan soo sheegnay kayrkoodaa la samaynayaa gaari haddaad wadata haddaa gaarigaaga ku carar oo meel kale aad hadhow soo noqo caradii markay kaa dhammaato afar shayga afaraad ee lagu daweynayo maalan carada markay kugu dhacdo waxa weeyaan istixdaaru maa warada qofka inuu xusuusto maa warada waxa ku soo arooray fii kadmi اlkaydi carada oo la qariyo oo la caburiyo oo aanan bannaanka lasoo dhigin waxaa ku soo arooray allahu lmustacaan aayado badan baa ku soo arooray wاlkaadimiina اlgayda wاlcaafiina can الnaas wإida maa gadibuu hum yakfiruun alle dad buu ammaanay wuxuu yidhi waa kuwa markaa markay caroodaan caradooda qariya oo waxay caradu amrayso aanan samaynin inaad arrimahaasoo dhan xusuusato qofkii alle subxaanaه wa tacaala dartiisa caradiisa u damiyana yowma alqiyaama alle subxaanaه wa tacaala dadka dhexdooda looga yeerayaa waa la abaalmarinayaa waxaa leeyahay ninkan aad buu carooday caradiisiina muusan fulinin wuu qariyey wuu ilaaliyey shayaankii buu la dagaalamay ilan shayaan bay caradu xaggiisii ka timaada reerka burburaya iyo dadka kala tegaya iyo busineska hallaabaya iyo walaalaha isdilaye dhiigga iska daadinaya wuxoo dhan shayaan xaggiisii ka timaadaa shayطaanna waad ogtihiin subax kasta sida rasuulkeena sal اla alay slam uu sheegay wuxuu soo dirsadaa ciidan buu soo dirsadaa badan isaguu badduu fadhiyaa badda weyn buu ibliis fariisanayaa badweyntuu fariisan saraayaahu ciidamuu soo dirayaa wuxuu leeyaha niman yaha ordaaya dhaqaaqa oo shaqo soo qabta markaasuu wuxuu tusayaa koofiyad boqoreed oo dahab uu tusayaa wuxuu leeyahy ma arkaysaan koofiyadda ahaa ninka maanta shaqo fiican soo qabtaan madaxa u gelinaya nin wuu shaqaysan way soo baxayaan mid baa imanaya laba qofoo walaalee weligood wada joogay buu isku dirayaa ama walaalo aha wada shaqaysanay labadii midkood baa midka kala dilaya kow wuu ordayaayo odaygii buu tegi wuxuu leeyaan lagaa hormarin ibliis maanta warbixintiisii riboodkii buu dhiibaya wuxuu leeyahay dee maanta shaqo fiican baan soo qabtayo labadii qof ee muddada badan saaxiibbada ahaa dariska ahaa qaraabada ahaa maanta waa isdileenoo mid baa la dilay waxaa leey waxaad soo qabatay ma lahe dhinacii dhaaf labadan berritay ma kala qaadanayaane hawl maadan soo samaynin dhinacii dhaaf isagoo markaa weji gabaxuu ka muuqdu soo cararaya mid kala tegi wuxuu leeyahay dee labadii qof baan dhex galay haweentii iyo ninkii dariska ahaa ee dukaanka ka wada shaqaynayay ee isu dhowaa ama makhaayadda wada joogay ama baska isla raaci jiray baan dhexdooda galayo maanta dhexdoodii waxaa ka dhacday arin xun zinay sameeyeen wuxuu leey isagana idhaafuu leeya inay ka toobad keenaan baa dhici karto ilaahay uu ka aqbalay toobadii mid kalaa ordaya marka haddana imaanaya wuxuu leeya maanta haye arin fiican baan wadaa gurigii dhisnaaye saaka laga soo kaay gurigii xalay la baryey ee dadka muslimiinta labada qofoo isqaba ay ku baryagaleen oo ninkii xalay uu ka casheeyey oo seexday oo ka soo qubaystay reerkii baan dhex galay saake reerkii baan soo kala diray buu leeyahay ninkii islaantii saddexdeedaa la siiyey odaygeena iriduu ka baxay oo marka gurigii waa burburay ninkii buu ku soo boodayaa shaydaanka wuxuu ku samaynaya hagging buu ku samaynaya wuu shuminayaa anta anta antuu leeyahay niyaha howl fiican baad qabat buu leeya guri isagoo muslima maa soo burburinin koofiyaddii iyo boqoreeduu markaa madaxa u gelinaya haweenka waa la fura markaa dhibkaasay leedahay shay sahlan ma hay sahlan guri oo la burburiyo waa in laska ilaaliya shayطaanka waxyaabaha uu ku farxo weyaan xadiidkana waa saxiix weeyaan saxiix muslim buu ku yaalaa waa xadiis suganoo rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam min xadiii jaabir baa ka warinaya facalaa kulli xaal istixdaaru maa warada fii kadmi اlkaydi qofka ha xasuusto waxa ku soo arooray caradoo la qariyo oo min athawaabi abaalmarin ah wamaa warada iyo sidoo kale waxa ku soo aroorayna ha xusuusto fii caaqibati اladabi caaqibada xun iyo ay leedahay carada oo min alkhidlaani hoog waxa hoojin oo carada ay leedahay ilaan qofkii wuu caroonaya arrin xun buu samaynaya hadhow furta qaniini wuxuu leeya allah maxaan sidaa u sameeyey waan caraysnaa dembiyadoo dhacoo dhan dadka marka la waraysto qofkan maxaad u dishay wuxuu leeya waa caraysnaa ayib maxaad arrinkan u samaystay waa caraysnaa ilmahan maxaad sidaa ugu samaysteen waa caraysnaa islaamtan maxaad u furteen waa caraysnaa walaalkaaga maxaad u kala tagteen waa caraysnaa wuxuu dhan dhiboo dhan caraday ka yimaadaan marka sheekhu wuxuu leeyahay marka horena carada intaynan dhicin saasaa lagu dawaynayaa carada markay dhacdana afartaa shay qofka hadduu isticmaalo caradii way ka tegaysaa ha layska ilaaliya marka shan iyo toban sheekhu wuxuu yidhi baabka shan iyo tobanaad waxa weeyaan alcilaaju in laisku daweeyo bilxabati sawdaa xabaddii madoobay xabatu sawdada hadda aan aragno weeyaan rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam waxyaabo badan buu sheegay oo fadli ah qaala nabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi fi lxabati sawdaa xabad sawdada dhexdeeda shifaaun caafimaad baa ah oo min kulli daa'in cudur kasta looga caafimaadayo ila saam mowdka mooye qaala bnu shihaab wuxuu yidhi azuhri raxmat ullaahi tacaala calayhi asaamu saamka lagu sheegayo almowtu weeyaan ha yahuudda iyo waa kay ku dhihi jireen rasuulkeena sal allahu calayh wasalam calayka saam asaamu calayka oo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam iyagana wuxuu ugu celin jiray sidaas oo kale caaisho waa kay maqlaysay soo maaha oo aad iyo aad u caysay calaykum asaamu wallacnatu walqadabu bay ku tidhi mow dusheenna ha ahaado iyo caro iyo naxariista ilahay oo laga fogaado rasuulkeena caaisha waa kan ka celiya yidhi calayki birifqi tartiib caaishaay hadalladan adadag ha ku hadlin soomaadan maqlayn waxa anigaanaan ugu jawaabay rasuulkeenna siday yidhaahdeen buu ugu jawaabay iyagu ku dhacayaayuu yidhi waxay sheegayaan oo ku noqonaya saamka markaa mawdka weeyaan xabad markaa cudur oo dhan bay daawo u tahay wlxabatu sawdaa xabad sawdadana waxa weeyaan ashuniizu mirta lagu magacaabo ashuniiz xadiidka markaa bukhaari baa soo saaray iyo muslim wlxabatu sawdaau xabad sawdada kaiirat lmanaafici jidda manaaficdeeda iyo fawaa'ideeda wuxuu yidhi sheekhu aad iyo aad bay u badan yihiin waxyaaba badan baa lagu daweeyaa amaraadu badan bay daweysaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam siduu sheegay marka ha la ysku daweeyo oo iyadoo miraha ha la isticmaalo iyadoo la shiida ha la isticmaalo saliiddeeda isticmaala arrimahaasoo dhan daway u tahay wa qowluhu rasuulkeena sal allahu alay waslam hadalkiisa sheekhu wuxuu yidhi xafidahu llah shifaaan min kulli daa cudurkasta daway u tahay mila qowlihi tacaala alle subxaana wa tacaala hadalkiisa oo kale weeyaan uu yidhi tudammiru way burburinaysaa dabaysha kulla shayin shay kasta biamri rabbihaa rabbigeeda soo diray amarkiisa shay kasta ku burburinaysaa ay kulla shayin shay kastoo yaqbalu atadmiira aqbalaya inuu burburo dhan way burburinaysaa dabaysha wanadaa'irahu iyo waxa la midka ah sheekhu wuxuu leeyahy marka xabasawdada marka leey dawaa likulli daa cudur kastoo waxa weeyaan lagu daweyn karo dawi u noqonaysaa weeyaan sheekh ibnuqayim kitaabkiisa ibiga raxmat ullaahi tacaala calayhi cudurrada qaar wuxuu leeyahay kulayl weeyaan kulayl bay keenaan qaarna qabow bay keenaan qaarka kulul waxaa la doonayaa ashyaada qabow in lagu daweeyo waxyaabaha qabow in lagu daweeyo waxyaabaha maalan qabowga ahna waxyaabaha kulul in lagu daweeyo dawooyinka kulul maalan casalkaoo kale dawooyinka markaa cudurada qabow baa lagu daweeya calooshiga maalan shubmaysa waa lagu daweeyaa waxyaabaha hergabka oo kale waa lagu daweynayaa casalkii xabasuudada maadaama ay kulushahay iyadana cudurada qabow baa lagu daweyn sidaasuu leeyahy arrimo badan oo nooca ku saabsan buu ka hadlaya cuduradu inay yihiin kuwa markaa qabow iyo kuwa kulul kuwa kululna markaa daawo kulul inaanan loo isticmaalayn daawo qabow lagu daweeyo kuwa qabowna daawo kulul lagu daweeyo sidaasuu tilmaamayaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam marka xabadsowdada wuxuu yidhi waa dawaa likulli daa ila saam qofka muslimka markaa ha isticmaalo alcilaaju daweyntii laysku dawaynayay u baab yahay bilcasali malabka laysku dawaynayay qaala allahu tacaalaa alle wuxuu yidhi fii dikri naxli markuu sheegayey naxligii markuu ka sheekaynayey yakhruju waxaa ka soo bixi min butuunihaa caloosheeda sharaabun cabitaan baa ka soo baxaya malabkaa laga wadaa waa shinnidii caloosheeda waxaa ka soo bixi mukhtalifun marka sharaabkaasoo mukhtalifun alwaanuhu midabkiisa uu kala gedisan yahay ile malabka waad aragteen mid waa asfar weeyaan oo waa huruud ahaan mid waa axmar malab guduudan baa jira mid waa abyad wuu cad yahay malabku waa kala midab weeyaan siduu alle subxaanaه wa tacaala tilmaamay mukhtalifu alwaanuhu fiihi dhexdiisa waxaa ah shifaaءu linnaasi dadka dawadooda ayaa dhexdiisa ah shifaaun dawo linnaasi dadka dawo u ah ayaa malabka dhexdiisa laga helayaa ina fii daalika arrinkaa la aayatan aayad buu u yahay liqowmin qowm yatafakaruuna fikiraya alle subxaanah wa tacaala wawxaa rabuka ila naxli an ittakhidii min aljibaali buyuuta wamin ashajari wamima yacrishuun uma kulii min kulli amaraat geed kasta cun baa lagu ilhaamiyey sow aayad ma aha waxaa yar ee aada aragteen inay geed kasta cunto calooshiina dawo ka soo saarto sow aayad maaha aayaddii u noqonaysaa dadka fikiraya bay u noqonaysaa aayada alle subxaana wa tacaala waa in la fiirfiiriya malabka waad aragteen shimbirta niraahdo shinnida intay ka dhigtaa malabka gadaasheeda soomaa gadaashooday ka dhigaysaa haddii shinnidii hadda malabkeedii xaar haddaan niraahno soo halis maah waa xaar la cunayo laakiin waa dawo alle subxaana wa tacaala taasuu ku tilmaamay waa min aayaatihi ka mid tah aayaat ullaahi wa tacaala waxaa ka mid a ah shinnida geed kasta cunaysa haddana malabkii samaynaysa min kulli amaraat faslukii subula rabbiki dulula yakhruju min butuuniha sharaab mukhtalifu alwaanuhu fiihi shifaau linnaas ina fii dalika laaayata liqowmi yatafakaruun aayadda markaa la fiirfiiriyo oo lagu fikiro weeyaan ayib malabka markaa maadaama alle subxaana wa tacaala shifa uu ku sheegay waa in la isku daweeyaa horeyna waxaan usoo marnay alle subxaana wa tacaala waxyaabaha qur-aanka uu ku sheegay shifaha uu ku tilmaamay waa qur'aanka iyo casalka weeyaan casalkii waan haynaa allahna subxaana wa tacaala waa kan yidhi wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniin waqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi isagoo ka sheekaynaya malabka iyo dawanimadiisa ashifaau dawadu fii alaatin saddex shay gudahooday ahaatay dadka wax daweeya saddex bay wax ku daweeyaan qofka dawo doonayow sidoo kale saddex shay dhexdooda dawo ka raadso fii shardati mixjamin durid oo xijaamo duritaankeedii weeyaan mid la isku daweeyo fii shardati mixjamin mixjamka waxaa lagu magacaabaa waa aalat lxijaama xijaamada marka la samaynayo qofka waxbaa lagu dhejiya soomaha ama gees baa marka hore lagu dhejinayaa ama koob baa lagu dhejinayaa markii uu jirka soo dhuuqo baa la fujiya soo kadibna waxbaa lagu sarsaraa mixjamka marka aalada la isticmaalo ama sakiinta lagu sarayo ama mudaca la gelinayo ama cirbada yar ee lagu durayo taasaa lagu magacaaba marka waxay ku jirtaa dawaduu yidhi fii shardati mixjamin duritaan ama jeexid lagu jeexo aalada mixjamka jidhka lagu jeexo bay dawo ku jirtaa waa xijaamadii weeyaan xijaamadoo la sameeyo iyo toobin oo la sameeyo bay dawo ku jirtaa aw sharbati casalin malab kabashadii malabkoo qab la siiyo shurbu casal waa shar baa la yidhi waa marra weeyaan waxaa la doonayaa qab inaad siiso aw sharbati casalin malabka bashadiisa ayaa daawo lagu helaa aw kayatin binaarin iyo dab gubitaankiisana waa lagu helaa saddexda rasuulkeena sal allahu alay wasalam sheegay malabka qur-aankaa sheegay xijaamada waa kan kasoo sheegn kasoo sheekaynay toobinka oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam in loo dardaarmay markii la dheelmiyey haddaa nebi kasta inuu ugu naseexaynayo ummadaada waxaad amartaa toobi rasuulkeena sal allahu alay wasalam inuu istoobay maalmaha iyo wakhtiga la istooba rasuulkeena sal allahu alay wasalam inuu sheegay shan iyo tobanka afar iyo tobanka iyo saddex iyo tobanka in la istoobo maalmaha rasuulkeena sal allahu alay wasalam waa kan noo sheegay khamiista iyo isniinta in la istoobo sabtida iyo xadda talaadada inuu reebay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam iyo arbacada oo uu yidhi juudaan baa markaa wakhtigaas iyo baras baa wakhtigaas soo muuqdo wakhtigaasay yimaadaane ha layska ilaaliyo duruusyadii horaan kusoo sheegnay ha loo noqdo taana waan soo sheegnay awkayatin binaarin gubiddana rasuulkeena sal allahu calayh wasalam uu sheegay sidaa darteed aakhiru dawaa waxay dhahaan alkay dawatan ugu dambaysa waxa weyaan in la gubo zamankaana waad aragteen gubitaanka dakhaatiirta aad bay u isticmaalaan cudurkan nacuudu bilah sarataanka ama kansarka lagu magacaabo waa gubid baa lagu sameeya qofkii maantao dhan korantaa lagu gubayaa kii caloosha hadduu yahay waa la gubi dab baa la isticmaali rasuulkeena sal allahu alay waslm wuxuu yidhi dawadu way ku jirtaa in laisgubo malabkoo lacab bay ku jirtaa toobinkaoo la sameeyana dawadu way ku jirtaa wa ana anhaa waan ka reebayaa buu yidhi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ummatii ummaddayda waxaan ka reebi can ilkayi inay isgubaan baan ka reebayaa sidaa ayuu yidhi rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waayo qofka eh, hadduu ku gaabsan karo malabkaas iyo xijaamada way kaafinaysaa laakiin nahyiga waxay leeyihin nahyu taxriimiya mise tanziih weeyaan waa tanziih weeyaan qofka wuu isgubi karaa haddii uusan dabka ka cabsanaynin cudurkiisina haddii culummada ama takhaatiirtu hadday u arkaan waxyaabaha lagu daweeyo cudurkan qofka ku dhacay inuu dabka u ron yahay waa inuu isgubaa saxaabi jaliil cimraan bn xusayn radia allahu canhu wuxuu qabi jiray baabasiir buu qabi jiray cudurkan lagu magacaabo saxaabiga jaliilkaa malaa'igtaa salaami jirtay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam waa kii haddaa weydiiye rasuulka allah sideen u tukadaayuu yidhi baabasiir baan qabaa ma istaagi karo lugihii baa i gororaya wuxuu yidhi fadhiga ku tuko fadhiga haddaad ku tukan weysana jiif ku tuko sidaasuu rasuulkeena sal allahu aleh wasalam amray kadib cumraan bin xusein wuu isgubay malaa'igtii islaami jirtay waa ka tagtay rasuulkeena sal allahu alay slam buu sheegay facalaa kulli xaal intaa waa waxyaabaha waxa weeyaan la isku daweeyo malabkii oo la cabo toobinkii oo la sameeyo toobinkana waxa weeyaan jirkan baa la toobayaa jidhkan kore baa la toobayaa waana soo marnay dhiiggoo la bixiyo toobinka isku meel miyay istaagi karaan la ma istaagi karaan qofkii doonaya markaa sunnada inuu ku dhaqmo oo uu tijaabiyo ha istoobo meelaha la toobaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuu noo tilmaamay ama meelaha isku toobi jiray waan soo marnay wuu tilmaamay alkhdacayn giirka hoostiisa meelaha rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu iska toobi jiray saddexdaas baa marka caafimaadka lagu helaa shardati mixjabin toobin duritaankiis ama jeexitaankiisii aw sharbati casalin malabka bashadii aw kayatin binaarin iyo dab gubitaankiisoo laysku gubo ayaa caafimaadka lagu helaa saddexdaa wa ana anhaa waan ka reebayaa iyo ka celinayaa ummatii ummaddayda waan ka celinayaa can ilkayi isgubitaankii baan ka celinaya xadiidka albukhaari baa soo saaray cabdullahi bnu cabaas baa warinaya radia allahu canhu sheekhu sidoo kale wuxuu keenay wandur wuxuu yidhi fawaa'id اlcasali waxaad ka eegtaa malabka faa'iidada uu leeyahay fii zaadi lmacaad kitaabka lagu magacaabo ibnuqayim wاطib min alkitaabi wالsunna iyo kitaabka aطib min alkitaabi wالsunna lagu magacaabay lilcalaama muwafaq addiin cabdulatiif albaqdaadi kitaabkiisana eeg buu yidhi facalaa kulli xaal malabka waxyaabaha la isku daweeyo aan isku daweyno allahna subxaanah wa tacaala qur-aanku ku tilmaamay dad badan oo tijaabiyeyna malabka way ku caafimaadeen darsigeenni caawana intaasuu ku ogyahay wsal allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasxaabihi ajmaciin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin